alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeennaani waa <clears throat> kii saddexaad iyo qisadii saddexaad oo ka mid a risaaladii saxiixu lqasasi annabawiyi ou iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala alqisatu athaalithatu qisada saddexaad can suhaybin aruumiyi marwiyun waxaa laga wariyey can suhaybin suhayb suhaybkii alruumiyi reer ruum loo nisbeeyey radia allaahu allah ka raali noqday canhu xaggiise dadka in badan oo ka mida ah ninkan nisbadaasu ku caanbaxay suhayb ruumi nin reer ruumana maahene nin carbeed buu ahaa ibnu sacad ayaa wuxuu wariyey iyo xaakim iyo kayrkoodba wiil xamse la yidhaahdo oo uu dhalay suhaybkaani ayaa wuxuu aabbihii ka wariyo suhayb ah cumar ibnu khadaab baa suhayb wuxuu ku yidhi ayu rajulin anta lowlaa khisaalu halaatin fiika alla maxaad nin fiican tahay saddex arrimood oo dhexdaada ku jirta haddaysan jiri lahayn saddex ciladood baad leedahaye sidaada kale nin ragoo fiican baad u tahay cumar ibnu khadaab baa sidaa suhayb ku yidhi suhayb baa markaa wuxuu ku yidhi wamaa hunna oo maxay yihiin saddexdaa ciladooda aan leeyahay markaasuu wuxuu yidhi igtanayta walaysa laka waladun kunyo ayaad la baxdo abuuyaxyaa laguu yaqaanaa carruurna ma lihid buu yidhi wiil yaxya la yidhahdaa dhashay ma jiro abuuyaxyana waa lagu yidhaahdaa waa midda labaade wanta mayta ila alcarabi wa anta min arruum carab baad u nisba sheegataaye waxaad tidhaahdaa nin carbeed baan ah aduguna reer ruum baad too carab asal iyo farac kuma lihiyd waa midda saddexaada wafiika sarafun fi tacaam cuntada iyo raashinka iyo waxbixintana waad baa tulisaaye waad ku xadgudubtaabuy si xaddhaafaad wax u bixisaa saddexdaa ciladood haddaadan qabi lahayn nin wanaagsan oo fiican baad ahaan lahayd buu yidhi suhaybow markaasuu yidhi saddexdaa waa kaaga jawaabayaa cumarow amaa qowluka igtanayta walam yuulad oraahdaada ah kunyaad la baxday caruurna meliheed fa inna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama kannaani abaa yaxya kunyada nebi maxamed baa i baxshay abuu yaxyahan aad igu arkayso kunyada ii ah nebi muxamed baa ii bixiyey hadda kunyo nebi muxamed uu bixiyey caruur maadan dhalin iyo caruur baa dhashay midna ka shaqayn maysa agtaada marka nebi maxameda magacay baxshay qodobka labaad oo ku saabsan inaan carab u nasab sheegto carabna aana ka tirsanayn anugu nin carbeed baan ahay bi runtaan kuu sheegin nin carbeed baan ahoo carab baan ka tirsana anoo wiil yar ah oo xoolo la jooga nasabkayga iyo abtiriskayga iyo ciddaan ka soo jeedana garanayo markaa caqliyaystay waddanka shaam meesha muusil loo yaqaano dagaalku ka socdayna meeshaas ayadaana aan xoolihii la joogo baa reer ruumay qafaalatay buui reer ruum baan kusoo dhex koray kusoo dhex koritaanka aan kusoo dhex koray ayaa laygu aaneeyaayoo la yidhaahdaa reer ruum amaa nasab ahaan nin reer carab aan oo carab baan ka tirsanahay buui weliba qoyskayga waa la yaqaana oo reer bani namri qole la yidhaahdo ayaan ka tirsanaha taasuna waa qodobka labaad qodobkaadi tiri cuntadaad ku xadgudubtaa bixinteeda rasuulka ilaahi baan waxaan ka maqlay asagoo leh sala allahu calayhi wasalama khiyaarukum man acama acaam dadka idinku akhyaarsan waxaa ka mid a ah dadka wax bixiyo wax xura oo wax quura marka nebi moxamed baan kaga dayanaya iyadana sala allahu calayhi wasalam cumar wax jawaaba kuma soo celina waa ka aamusa wuxuuna u aamusay hadda gar buu hela saddexdii masaleba labana wuxuu ku saleeyey waxyi oo wuxuu yidhi nebi moxamed baa magacaan ii baxshay midna waxay ahayd nebi maxamed baan ka maqla asagoo leh dadka idinku akhyaarsane waa dadka waxbixiya oo deeqsiyaasha ah midna aqoon asagu uu nasabkiisa iyo usuushiisa u leeyahaybuu uga warramay cumar marka waa ka aamus reer ruum marka muusan ahayna waxaa ruumi loo yidhaahdaa waxaa weeye ayagaasaa maxaabiis ahaan u haysan jiray oo qafaashay oo uu ku soo dhex koray sidaa unbaa loogu aaneeya inna rasuul anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi kaana melikun boqor baa wuxuu ahaa fii man dadkii kaana ahaa qablakum idinka hortiin melik haddii la yidhaahdo laamka la hoos dhigo waa boqor haddaad laamka kor dhigtoo tidhaahdee malagna waa malaa'igta mufradkooda oo waa malag caadi ah oo aan aadamaba ahaynba wa kaana lahu maligaa waxaa u sugnaan jiraya boqor kaasoo u lahaa wa kaana waxaa u ahaaday lahu boqorkaas saaxirun falafallow nin saaxiroo dadka sixira falammaa goortii kabira uu weynaaday ninkii saaxirka ahaabaa weynaaday oo waa yeeloobay qaala wuxuu ku yidhi lilmeliki boqorkii uu wax u faalin jiro wax u fiirin jiray innii anugu qad kabirtu waan weynaaday muxuu la weynaaday balaayuu la weynaaday fabcad ii soo dir ilaya xaggayga hulaaman wiil yar ucallimuhu wiilkaasoo ucallimuhu aan kuu baro assixra sixirka iyo qaabka dadka loo dhibo wiilkaa ii soo dirbi muxuu u odhan waayey nin weyn ii soo dir ilmaha yarkaa waxaa la baro culimmadu waxay yidhaahdaan tusaale carbeed baa lagu miisaaliyaayo yaraanta waxa lagu bartaaye waa naqshad dhagax lagu naqshadeeyo oo kaleetoon weligeed ka fuqaynin marka wiil yar oo fahmo badan oo faahin ah ii soo dir anuguna sixirkan aan kuu baro muddo dheerna kula sii shaqeeyo fa bacata wuxuu u soo diray ilayhi saaxirkii xaggiisaa boqorku wuxuu u soo diray ghulaaman wiil yucallimuhu sixirkii uu baro wa kaana fii dariiqihi wa kaana waxaa ahaa fii dariiqihi wiilkaa yarka ah waddadiisa dhexdeeda idaa goortiisa salaka uu qaado miday ku sugan tahay miduu ku sugan yahay raahibu nin iska cibaadaystaa ku sugnaa raahibkii shalay iyo kan maanta farqiga u udhexeeyaan arki doonaa kii shalay soo aan soo qaadannay oo ninka ku yidhi toobad malhidoo la dilay iyo kanaan aragna farqiga udhexeeya wa kaana waxaa ahaa fii dariiqihi waddadiisa dhexdeeda miduu ku sugan yahay idaa goortii salaka uu qaado raahibu nin caabid ah fa qacada wiilkii waa fadhiistay ilayhi raahibkiibuu la fadhiistay wa samica wuu dhegaystay kalaamahu hadalkiisii ninkan sheekhaho raahibkaho ah caabidka ah waxa uu sheegaya iyo waanadiisa iyo darsiga uu bixinaayo ayuu dhegaystay fa acjabahu wuu la yaabo wuu yaabgeliyey acjabahu laba macno weeyaano haddee bay-adii uu ku soo koray wixii laga sheegi jiray wax ka bedelana ninkana waa sheegaya wixiina waa mahdiyeyo wuu ku qancayo wuu jeclaada wa kaana wiilku wuxuu ahaa idaa goortii ataa uu u yimaado assaaxira saaxirka oo saaxirka uu soo aadayo mara wuxuu soo mari jiray biraahibi ninkii caabidka ahaa wa qacada waa la fariisan jiray ilayhi xaggiisa waxbuu ka dhagaysan jiro ka soo qaadan jiray fa idaa goortii ataa uu u yimaada asaaxira saaxirkii darabahu saaxirku waa garaacaya waa macallina ma ogta oo marka ka soo daahay oo waqtigii casharka inuu siiyo ka soo daahay markuu arko wiilkii waa tumayaa marka wuu garaaci hadduu qur-aan iyo khayr ku garaacaya maxaa kaa biilah waa sixir iyo faal iyo dadka qaabka loo gumaado oo maskaxdooda minji loogu rogo ayuu wiilka ku garaacaya waryaa maxaad uga soo daahda balaayadan ku barayay wey fa shakaa wiilkii wuxuu u ashtakooday oo u sheegay daalika arrinkaas ila raahibi raahibku kalsooni ku qabaa wax sheeganaya ninkii caabidkahabuu ah u sheego wuxuu yidhi raahibow dhibkaan ay haysta markaan adiga kuu imaado oo aan ninkaa saaxirkaa usii socdana asagiibaa itumaya maxaad ku soo daahdu ileeyi markaan asaga ka soo noqdoon adiga ku soo maroon xaafadii aadana xaafadii baa haysato waxay leeyihin maxaad kusoo daahday hal nin gurani dheelmay dhalna uma fiyo dhanna uma fiyooba weye marka labadii dhanba waa ka tunaaye xal ii sheeg fa qaala wuxuu yidhi raahibkii idaa goortii khashiita aad ka cabsatid assaaxira saaxirka faqul waxaad ku dhahdaa xabasanii waxaa i daahiyey ahlii ehelkayga isoo daahiyey markuu ku yidhahda xaggee ku soo daahday inuu kutumana uu rabo waxaad ku tidhaahdaa waanwaxaan kusoo daahay ehelkayga iyo qoyskayga iyo xaafadii baan kusoo daahay waxbaa la ii dira waidaa goortii khashiita aad ka ba xabasanii waxaa isoo daahiyey oo casharkay igu dheereeyey asaaxiru falanfallowgii ninkii saaxirkaahabaa maanta cashar dheer iyo akhriyayoo isagaa isoo daahiyey labada qoloba sidaa ku qancisaad sharkooda iyo dhibkooda uga badbaadid fa baynamaa waqti huwa wiilkii kadaalika sidaa uu ku sugan yahay wadaadkan ducaaqabahaana khayrka uu ka dhagaysto saaxirkana falka iyo balaayada uu ka soo dhegaysanayo reerkooduna markay xoogaa rabaan inay tubaan uu u cudur daaranayo asagoo xaalkaa ku sugan id waqtigaasoo ataa wuxuu yimid calaa daabatin daabad ayuu ku soo baxa xayawaan riwaayaadka qaar baa waxay sheegeen libaax bay ahayd libaax weyn oo meel taagan cadiimatin ee weyn taasoo qad xabasad xanibtay annaasa dadkii wadadan sigiska oo masaajka hormarta saaka libaax taagan haddii loo hor yimaado dadkay u yimaadaan la fadhin maayo meesha oo la kala yaacaya qolyihii xagga ka soo socdana gadaal bay u noqonayaan kuwii xagga kasoo socdana gadaal bay u noqonayaan asagiina meeshuu iska istaagi waa bahal laga baqo aadamahoo dhan ay ka baqaan marka bahashaasoo dadkii xanibtay oo jidkii ayadu iska taagan ayaan imid buu yidhi id wakhtigaasu ataa yimid calaa daabbatin daabad iyo xayawaan cadiimatin ee weyn taasoo qad xabasad xanibtay annaasa dadkii fa qaala inankii yaraa wuxuu yidhi alyowma maantay ayaan aclamu ogaan assaaxiru saaxirka miyaa afdalu fadli badan amiraahibu mise ninkan caabidka ahaa afdalu fadli badan maanta waxaan rabaabu yidhi waa faysalo iyo kala bax inaan kala ogaado ma ninka saaxirka ahoo ituma oo falofallowga oo waayeelka ah ninkaasaa fadli badan mise sheekhan caabidka ahoo meesha dhexa ku jira ayaa fadli badan maantaan kala saarayaa hawshaas buy fa akhada wuxuu qaatay wiilkii yaraa xajaran dhagax fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow in kaana hadduu yahay amru raahibi caabidka arrinkiisa axabba mid loo kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga min amri saaxiri ninka falofalowga arrinkiisa xaggiisa kan raahibka haddaad ka jeceshahay faqtul ilaahayow dil haadihi tan addaabata ee xayawaanka ah xataa yamdiya say uga socdaan annaasu dadku jidkooda u maraan ilaahu intaasaan kaa codsanayaabi maanta labadaa qolo haddii uu raahibku saxsan yahay oo aad jeceshahay oo dariiqiisu sax yahay ilaahu dhagaxaasaan ku tuurayaaye iigu dil fa wuu ganay haa daabadii meesha taagnayd buu dhagaxii ku tuuray fa qatalahaa wuu dilay wa madaa way socdeen annaasu dadkii meesha waxaa ka soo baxay marka dacwadiisiina in la aqbalay labada nin midka xaqa ku taagnaana loo sheegayoo raahibka uu yahay fa ataa wuu u yimid wiilkii yaraa alraahiba sheekhii buu u yimid caabidka ahaa fa akhbarahu wixii dhacay buu u sheega baryaduu ilaahi baryey bahalkii meesha taagnaa iyo waxa weeyaan dadkii xanibnaa iyo wixii markii dambe meesha ka dhacay baalkiina inuu dhintay dadkiina ay jidkii sidii ku gudbeen arrinkaasaa maanta kaa dambaysay buu sheekhaygiiu fa qaala wuxuu yidhi alraahibu ninkii caabidka habaa lahu wiilkii wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow aydaani waxay ka mid tahay xuruufta nidaha yaa bunaya iyo ay bunaya waa isku mid macaani kaloo ay leedahayna way jirta laakiin hadda waa xarfu nidaa ay bunaya wiilkaygiiyow anta adigaa alyowma maantay afdalu iga fadli badan minnii aniga maanta labadeenna anoo macallinkaagiioo wax ku soo baray iyo adoo ardaygaygiiyo wax iga bartay adeer maanta adaa iga fadli badan wiilkaygiiyow meeshaa laba waxyaaloodba waa ka muuqdaan mar waa booskii waalidnimo u joogaayo wuxuu ku leeyahay ay bunaya wiilkaygiiyow wiil buu ka dhiganaya qofka wax ku baray oo wax kuu faa'iideeyey waa wanaag buu kaa mudan yahay waa qodobka labaade ilmihii aad waxbartay hadduu kaa aqoonbato oo fadli ku dheeraado lama xasdoolo lama dagaalamo waa lagu farxayo waa loogu hambalyay waxaa la yihahdaa horay u soco ay bunaya wiilkaygiiyow anta adiga alyowma maantay afdalu iga fadli badan minnii aniga qad balaqa wuxuu gaaray min amrika arrinkaaga xaggiisa xaaluu ka ahaaday maa araa waxaan arko arrinkaagii iyo caanbaxaagii maanta wuxuu gaaray meel fagaaro ah dhan ay wada joogaan oo libaax isku gudbay oo dadkii wax gudba lala-yahay inaad ilaahay inta bariday daabadiina ilaahay dilay dadkiina ay sidii ku gudbeen dabcan hawshaasuna ma qarsoonaan doonto madaxweynihii waddanka haysta iyo boqorkii saaxi iyo saaxirkii wuxuu dhan way wada gaari doontaa marka hawshaadii waa caanbaxday aniga laakiin nin iga warqaba ma laho ninkaa meesha isaga jiroo raahibkaanoo iska cibaadaysta marka arrinkaagu meeshaan arka ayuu gaaray wa innaka adiguna satubtalaa waa lagu imtixaami doonaa wanaaggaas aad qaadatay waa lagugu imtixaami doonaa odaygu sidee buu ku ogaadaa hawshan maqolyihii la odhan jiray baa quluubul caarifiin waa nin khabiir oo muslim ahoo diinta ilaahay wax ka yaqaanay oo wuxuu garanayaa qofka diintiisa ku dhegganoo haysta inaysan gaaladu raalli ka noqonayn oo ay ku dhibayaan wa innaka adiga satubtalaa waa lagu imtixaami doonaa fa in ibtuliita haddii lagu jirrabo lagu imtixaamo falaa tadulla dadka ha isoo tusin calaya dushayda cidna ha ii sheegina qari haddii lagu imtixaamo oo lagu jirrabo oo balaayo lagugu sameeyo lagu garaaco lagu jir dilo ninkaasaa waxay baray ha odhan wa kaana alghulaamu wiilkii wuxuu ahaa yubri'u mid buskeeya al akmaha indhoolaha iyo wal abrasa midka barasta qaba wa yudaawii waa daaweyn jiray annaasa dadka min saa'iri aladwaa'i xanuunnada intooda kale akmaha waan arki doonaa tafsiirkii tafsiirkiisee waa qofka indhala-aanta ku dhasha isagoon indhaba lahayn oo waxba arag bu dhash dadka noocaasu inta u yimaado u ducayn jira oo indhaha u baryi indhaha u masiixi jire ilaahina waa u buskayn jira waan arki doonaa inuu ilaahay inta u baryo ilaahay baryadiisa aqbali jiraye asagu bixaddi daatihi uusan indhaha buskayn jirin dadka barasta qaboo jirku ku googaay ayuu ilaahay u baryayaa markaasaa ilaahay dacwadiisa ka aqbali jiray xanuunada kaleoo dadku ay qabaanna sidaasuu u daaweyn jiru ilaahay uu u baryi jiray fa samica waxaa maqlay wiilkii yaraa jaliisun mid la fadhiista lilmeliki boqorka kaasoo kaana ahaa qad camiya mid indhabeelay nin walba wixii dhibuu la dhafoora godan yahay nin indhoolo ah oo ninkan saaxirkaba samaystay oo boqorka la noolaayo la joogi jiray baa wuxuu maqlay wiil yaroo waxaa soo baxay dadka indhaha u sameeya adigaba hadda adoo indhala hadii la yidhahdo dhakhtar indha fiiqayaa meelahan joogo lacagla-aan ku bixinaya waad aadi adagu laakiin waxay aaminsanaayeen adugu hadda waxaad aaminsantaha dhakhtarkan oo aqoonuu soo bartay iyo qalab u haystee wiilkan yaru sidiisa iskiisba inuu wax u daaweeye u buskeeyeba asagu indhoolkiibaa arrinkaa maqlay fa samica wuxuu maqlay waxaa maqlay wiilkii jaliisun mid la fadhiista lilmeliki boqorkii indhoolkaasoo jaliiskaasoo kaana ahaa qad camiya mid indhabeelay fa ataahu wiilkiibu wuxuu ula yimid bihadaayaa hadiyooyin kaiiratin ee tiro badan xoolo tiro badan oo hadiyadu inta soo qaaday buu wiilkii u soo qaada fa qaala indhoolkii wuxuu yidhi maa wax allaala waxa haahunaa halkan ku sugan laka adiga ayuu kuu sugnaaday ajmacu dhammaan kulligood hal xaba laga soo reebi maayo adaa iska leh in anta adigu shafaytanii haddaad caafisi caqiidadaasaa ka dhaadhacsan marka wiilkaa yarka ahaa dadka buskeeye intaasaa ka dhaadhacsan adeer marka maanta caafimaad haddaadii siisid waxaanu hadiyada adaan gacanta kaa saara maalintaajir baad noqonaysaa fa qaala cunugii wuxuu yidhi innii anugu laa ashfii ma buskeeyo axaddan qofna ashfii ma buskeeyo weye ushfii haddaad tidhaahdid waxaa weeyaan ma dilo wiy macnaha isbedelay sida awgeed qof xanuunsan hadaa ku tirahda allahu yushfiika oo ya-da aad godid ilaahay ha ku dilo wey dhimo xanuunkana ha ka kici allaahu yushfiika haddaad tidhaah laakiin yashfiikaad ohanaysaa ya-da waad kordhigaysaa yashfiikaad ku odhanaysa ashfa cala lmowt baa layiha qofkii geeri buu u hanqaltaagay waa rubaaci ficilku meeshuu ka yimid hadday geeri tahay marka innii anigu laa ashfii ma buskeeyo oo ma caafimaadiyo axadan qofnaba waayahe adigu haddaadan wax biskayn yaa wax biskayo dadka caafimaad siiya inamaa yashfii waxa uun dadka caafiya allaahu alla tacaalaa keligii ninkaa risaaladu xambaarsan yahay fiiri bay-ada iyo bulshada uu la noolyaho dhan waa gaalo wax aan hadda ognahay inuu muslim yahay macallinkiisaa jira raahibka aha wax soo baray inta kaloo meeshaa ku xeran waa gaalo boqorka wadanka ugu taliyana waaba nin aaminsanba ilaahay inuu yahayba fircoonoo kale wey ilahnimuu sheegta waan arki doonnaaye inankan yari marka wuxuu la soo istaaga allah wax buskeeya <clears throat> fa in aamanta haddaad rumaysid billaahi alle tacaalaa sarreeye dacawtu waan kuu baryayaa allaaha alle fa shafaaka ilaahayna dhaqaalo ku siiyey oo ilaahay wax ku baray waxaa la rabaa waxbaridaada waxbarashadaadaas inaad kaga faa'idaysatid dadka kuu imaanaya haddaad dhakhtar tahay oo meel fadhidid inaadan lacagta keliya ka gurubsane risaaladii nebi maxamed aad gaarsiisay sal alla alayhi wasalam oo gaalku markuu kuu yimaadaad tidhaahdid waan ku daaweynayaa lacag la-aan baan maanta kugu daaweynaya dadka lacag baan ka qaadaa ilaahay keligii rume isagaa wax caafiya isagaa xarunka keena isagaa xanuunka qaada noloshaada asagaa gacanta ku haya keligii haddaad ilaahay rumaysid isbitaalkaygaas intaad xanuunsan tahay lacag la-aan baan kugu daaweynaya haddaad sidaa tidhaahdid ilaahayna isbitaalkaas iyo caafimaadkaaga waa kugu barakayn qof risaaladii nebi moxamed xambaarsan oo farriin diinad gudbinayana waad noqonaysaa marka wiilkan hadafkiisa fiiri xoola ag yaalla boorsooyin dhan oo lacaga laga yaaba inay meesha lasoo dhigay wax allaala wax halkan yaalaadaa iskale haddii aad caafisid asna wuxuu yidhi ilaahay baa wax caafiya anugu ma caafin karo haddaad ilaahay rumaysid allaan kuu baryin ilaahayna waa ku caafinaya fa aamana in dhoolkii waa rumeeyey billaahi alla tacaalaa sarreeye fa shafaahullaahu ilaahay baa caafiyey tacaalaa sarreeye in dhoolkii ilaahay waa caafiyey wiilkiina hadda u baryey fa ataa wuxuu u yimid indhoolkii almelika boqorkiibuu u yimid fa jalasa wuu la fadhiistay ilayhi boqorka xaggii kamaa sidii kaana uu ahaa yejlisu mid ula fadhiista sidii dhaqanka iyo caadaduba ay ahayd awalba boqorka waa la fadhiisan jiray wuu iskala fadhiista fa qaala almeliku boqorkiibaa wuxuu ku yidhi lahu indhoolkii man axadkeebaa radda kuu soo celiyey calayka dushaada basaraka araggaaga waa su-aal muhim ah war adoo aad iga tagtaye indhihii yaa kuu soo celiyey qaala indhoolkii wuxuu yidhi rabbii rabbigay waa cajiib boqorku su ula yaabi doono ogow qaala boqorkii wuxuu yidhi walaka adiga ma waxaa kuu sugnaaday rabbun ilaah hayri aniga aan ahayn ilaah aan aniga ahayn oo wax buskayn kara miyaad leedahay hadduu wax buskayn karo intaasoo san u ag fadhiya muxuu indho ugu fiiqi waaye xataa cala aqal awooddiisa hadduu awoodi waay dhakhtar iyo meel caafimaad uma dirin waa iska ag fadhiyaan un gurigiisa ka cuna weligiisna waxuma buskeyn walaka adiga ma waxaa kuu sugnaaday rabbun rabbi hayri anigaan ahayn qaala wuxuu yidhi indhoolkii rabbii aniga rabbigay iyo wa rabbuka adiga rabbigaaba allaahu alla weeyaan geesnimo taasaa la yidhahda soo maad maqli jiriin xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalama jihaad waxaa ugu fadli badan kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir nin jaa'ir ah oo awood leh oo awooddiisa laga baqayo oo ninkii wax asaga khilaafsan ku hadlay inuu dilo laga cabsi qabo ninka runta farta ka saara oo dhabta wax uu sheega ninkaasaa jihaadkuu galaa jihaad ugu fadli badan marka wuxuu yidhi rabbii aniga rabbigay iyo wa rabbuka rabbigaaba allaahu alla weeyaan wax aad rabbi tahayna lama arko aniga adigaba waa layla leeyaha fa akhadahu boqorkii ninkii in indhoolka ahaan jiray buu qabta falam yazal kama zuulin yucadibuhu inuu cadaabayo xataa dalla ilaa uu tusiyey cala alghulaami wiilkii talow muxuu ka galabsada ninkan maxaa lagu cadaaba rabbii wa rabbuka allaah aniga adigaba allah iska keenle intaasuu u dhimanaya meeshaad hawshaan ka keentay inaad itustid maahane in lagu cadaabayo lagaa dayn maaya marka lagu yiri waa iska dilaa waa la jir dilaa waxaan gaaladu ay sameeyaanoo koronto ay wax ku dilaan iyo dadka xaniyaha ay ka tumaan iyo kuwa cidyaha laga dhiljinaayo gaaloo dhan baa dhaqankaa lahaan jirtay waa dhaqanay weligood lahaan jireen fircoon baa lahaan jiray kanaa leh saasay samaynayaan marka ninkii indhoolka hadda sidii loo cadaabayo loo jirdilaya markuu u adkaysan waayey xataa dalla ilaa uu soo tusiye cala alghulaami ninkaana ilaahay tawxiidka ii qabto alla igu xidhay biyarka ah marka hoostiisayba boqorkii biyaha ka dilaaceenba waxay odhan jireen ciirtaada dhammaa ceybtaada yaqaan boqorku wiilku intaasoo sana wax soo barahayey oo ninka saaxirka u geystay oo uu sixirka ii soo bar asagiibaaba raggi inta soo islaamiyay indhoolayaasha indhaa u fa jii-a waa lala yimid bilqulaami wiilkii yaraa fa qaala almeliku boqorkiibaa wuxuu ku yidhi lahu wiilkii yaraa ay bunaya wiilkaygiiyow baa u dhexeeya boqorku ay bunayadiisa iyo raahibkii ay bunayadiisa raahibku ay bunaya wiilkaygiiyow markuu lahaa arday uu wax soo baray oo wanaag u hayuu ahaa kani laakiin ninku ninkuu caasigaroobuu haysta xoogaana inuu sabsabtuu raba ay bunaya wiilkaygiiyow qad balaqa wuxuu gaaray min sixrika sixirkaaga xaggiisa xalu ka ahaaday maa shay tubri'u aad ku buskaysid al akmaha indhoolaha iyo wal abrasa midka barasta qaba oo wa tafcalu aad ku samaysid oo wa tafcalu aad ku samaysid nin walba wuxuu yuhu dadka moodaya asagaa sixir iyo qashin iyo balaayo yaqaana wiilkan ilaahay dadka u baryo dawo dacwadiisana alla aqbalayba wuxuu u qabaa dadka wuxuu ku buskeeya sixir inay tahay marka wuxuu yidhi adeer meel fiican baad maraysa marba sixirkaagii hadduu gaaray indhoolayaasha inaad indhaha u buskaysid waad fiican tahay oo dadka aad saa ku samayso dadka barasta qaba aad caafimaad siisid fa qaala inankii yaraa wuxuu yidhi innii anugu laa ashfii ma buskeeyo axaddan qofnaba qof aan caafimaad siiyo boqorow lama arko innamaa yashfii waxa un dadka caafiya allaahu alle tacaalaa sarreeye dadweynaha qolyaha barasta qaba iyo kuwa indhahala iyo kuwa kaleba ciddaa xanuunsan ciddaa caafisaayo boqorow waa allah anuguna waxba ma buskeeyo fa akhada boqorkii wuu qabtay hu wiilkii falam yazal kama zuulin yucadibuhu inuu jirabayo oo cadaabayo oo jir dilayo xataa dalla ilaa uu wiilkiina soo tusiyey cala araahibi waa meesha hawshu ka soo askuntay sooma jeedin ninkii raahibka ahay oo caabidka ahay oo iska suufiga ahay oo meesha isaga jiray ninkaanaa waxay baraybiy aniga waa kan macallinkaygii fa jii'a waa lala yimid biraahibi raahibkii faqiila waxaa lagu yidhi lahu ninkii caabidka ahaa oo raahibka ahaa irjic ka noqo can diinika diintaada gaal oo dhan waa siduu kula rabo ruux kastoo gaal wuxuu ka fakarayaa inaad diintaada ka tagtid tiisana qaadato walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum wadduu waxay jeclaysteen inaad gaalowdaan siday iyaguba u gaaloobeen saasay gaaladu marka rabaan marka ninkaa iska maskiinka ahoo meesha ilaahay ku caabudo ahlu tawxiidka ah, waxaa la yidhi irjic ka noqo can diinika diintaada fa abaa wuu diiday nag ma ka noqonaya bi fa dacaa boqorkii wuxuu u yeertay bilminshaari minshaar buu u yeertay seef aada u af badan oo labada dhanboo kala tuuraysa oo ilkaleh ayuu u yeertay waxyaalaha dacfigiisa ku tusinaya iyo taagdarrihiisa waxaa ka mid ah, hadduu ilaah yahay muxuu minshaar ku fali mu hal mara nafta ka qaado wax aadama sameeyeen oo baangadahu ay tuntunteen buu leeyahay waan ku tubayaa ii keena ma ilaahay baa markuu dadka nafta ka qaado baangada soo qaata fa wuxuu yeertay marka bilminshaari minshaar buu u yeertay fa wudica waa la dhigay alminshaaru minshaartii fii mafraqi ra'sihi basadiisa meeshaa madaxu ku kala barmo halkaasaa laga saara fa wuu kala jeexa marka saasaa loogu jeexa marka xataa waqaca ilaa ay dhaceen shiqaahu labadiisii dhinac halkaas marka nabarkii kaga bilowday saasaa loo jeexay jeexana dhinacaasuu u dhacay kii kalena xaggaasuu u dhaca uma jia waa lala yimid bijaliisi lmeliki boqorka kii la fariisan jiray ee indhoolka ahaa fa qiila waxaa lagu yidhi lahu asaga irjic ka noqo can diinika diintaada iyo mabda'aga iyo caqiidadaada ka noqo fa abaa wuu diide fa abaa asna wuu diida ma yeelayo bi fa wudica waa la dhigay al minshaaru minshaartii fii mafraqi ra'sihi madaxiisa kala bartankiisa fa shaqahu wuu ku kala jeexay bihi asaga xataa waqaca ilaa uu dhacay shiqaahu labadiisii dhinac uma jia wiilkii yarka ahaa intaas ma mooga uma jia waa lala yimid bilghulaami cunuggii fa qiila waxaa lagu yidhi lahu asaga irjic noqo can diinika diintaada ka noqo mid walba waxaa lagu bilaabayo ugu horraysa diintaada ka noqo wey fa abaa asna wuu diido wuxuu diintayda ka noqon maayo asaga marka rajo badan buu ka qabaayo waxaa laga yaabaa xoolo badan iyo dhaqaalo badan inay kaga baxeen oo muddo badan buu wax soo barayey minshaarti kulama degdegin waana nin yaroo dhallinyaro ah muxuu samayn doonaa fa dafaca wuxuu u dhiibay hu wiilkii ilaa nafarin koox oo min asxaabihi ciidamadiisa ka tirsan asxaabii maanta waxaa loola jeeda junuuddiisii iyo ciidankiisii asaga ilaahnimada u rumaysnaa qayb ka miduu wiilkii yaraa uu yidhi iga qabto horta ninkan awaamirna waa siiyo fa wuxuu yidhi idhabuu la taga bihi wiilkan yarka ah ilaa jabali kada wa kada buurtii saas iyo saas ahayd la aada fascaduu la kora bihi asaga aljabala buurta markaad buurta tagtaan buurta la fuula wiilkan fa idaa balaqtum markaad gaartaan dirwatahu buurta meesha ugu sarrayso oo dhaladeeda ah inuu diintan ka noqdo u bandhiga fa in rajaca hadduu ka noqdo can diinihi diintiisa soo celiya waa wiil fiicane wa ilaa haddii kalowsan diintiisuu haystay ka noqon fatraxuuhu soo tuura meeshaa buurta dhalle fa dahabuu way la tageen bihi wiilkii fa sacaduu way la koreen bihi asaga aljabala buurtii markay buurtii la koreen oo dhaladeeda ay marayaan fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyo ikfiniihim ilaahyow iga filnow oo iga kaafi bimaa wixii shita aad doonti ereygaa intuu la egyahay waa wax yar allaahuma kfiniihim bimaa shita ilaahu waa cadow iga xoog badan diintaadana la ii dhibayaa la ii haystaa waxyaalaha addoommadaada aad wax kaga difaacdidna way tiro badan yihiina waxaad rabtid ilaahu kuwaas iga qabo iga kaafi fa rajafa waxaa lushay oo gilgishay bihim ayagii waxaa la gilgishay aljabalu buurtii fa way daateen ciidankii dhammaan meeshii la rabay ayaga inay ka tu asaga inay ka tuuraan ayagiibaa soo daatay wa jaaa yamshi ila lmelik laakiin waxaa cajiib ah adiga hadii ilaahay ku badbaadiyo ciidan kaa badbaadiya waa sii tahriibi lahayd waa carari lah ciidankii dhammaayo loo sii dhiibay markay baaba'een oo ilaahay ku dacweeyey ilaahina nimankii halaagay buurtiina ila gilgilatay bartii laga kaxeeyey iyo boqorkii nimankan usoo dhiibay buu ku noqda wa jaaa wiilkii wuu yimid yamshi xaalo uu soconayo yuu u yimid ilalmeliki boqorkii fa qaala almeliku boqorkiibaa wuxuu ku yidhi lahu wiilkii maa facala maa fucila maxaa lagu sameeyey biasxaabika war saaxiibadaa maxaa lagu sameeye meeye saaxiibbana maahina balaaye un loo diray bay ah laakiin maadaamaod isa sii raacdeen buu saaxiibba ka cabira saaxiibadaa maxaa lagu sameeyey fa qaala wuxuu yidhi kafaaniihim waxaa iga filnaaday allaahu allah ayaa iga filnaado iga kaafiye tacaala sarreeyey bal yarka intuu erey adeegsanaya fiiri kii in dhoolkaha ah markuu u yimid maadhow caafi xoolahana qaado ilaahay baa waxbuskeeyuu ku yidhi saaxirku markuu u yimid oo uu ku yidhi sixirkaaga heer saruu noqday hadda dadka badbuskaystaaba allaa dadka buskeeyebi markii buurtii dadkiisii ku halaagsameen oo soo noqday war raggii meeye ilaahay baa iga kaafiyeybi mar walba ilaahay buu tiirinaya wixii wanaaga iyo awoodda ilaahay buu tiirinaya laakiin saaxirka dabbaalnimadiisa awalaka rabbun hayri ilaahan aniga ahayn maad leedku ku haya waxba kama jiraa wixiisa waa nin lunsan lafca toobin ku haya fa wuxuu u dhiibay ilaa nafarin koox oo min asxaabii asxaabtiis ka mid ciidamo kalu kusoo dira haddana kuwii hore baabee hal xabana lagama hayo ciidan kaloo cusub ayuu u dhiiba fa wuxuu ku yidhi idhabuu la taga bihi asaga hadda kuwaanu kuwii hore waxay kaga daran yihiin dhaqaale iyo dooniyaa hadda la socdo ayaguna khasaari doona oo badda ku qallimi doona wiilkan qaada faxmiluuhu waxaad ku qaadaan fii qurquurin doon wa tawasaduu la dhexdhexaysta bihi asaga albaxra badda badda bartankeeda markaad maraysaan fa in rajaca hadduu ka noqdo can diinihi diintiisa inuu ka noqdo inta u bandhigtaan hadduu ka noqdo sii daaya oo inoo soo celiya wa ilaa haddii kale faqdifuuhu doonta ka tuura doonta intaad ka tuurtaan badda ku tuura ka soo noqda fa dahabuu way la tageen bihi wiilkii yaraa faqaala wuxuu yidhi badda bartankeeda markay marayaan allaahuma allahayow ikfiniihim ilaahu iga kaafiyo iga filnow bimaa wixii shita aad doontid ilaah waxaad doontid iga kaafi kuwaan sharkooda fankafa'at way gadoontay bihim ayaga asafiinatu doontii baa la qallibantay faqariquu way maanshoodeen kulligood say u dhammaayeen ciidankii waa baabeen boqorkii ciidan la-aanba waa wiilku dhigayba kuwana buurahay ku baabeen kuwana badda hadda waxaa intaa u wehelaysa doontiina baday ku dhacdaayana waa qallibantay wa jaa'a wuu yimid yamshi xaaluu soconaya ilalmeliki boqorkiiba u yimid haddana waa kana faqaala almeliku boqorkiibaa wuxuu ku yidhi lahu inankii yaraa maa fucila maxaa lagu sameeyey biasxaabika asxaabtaadi muusan odhan waa la halaagay boqorku wuxuu adeegsaday ficil majhuul ah maa fucila maxaa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey waa la halaaga muuse odhan laakiin ficil musamaahu adeegsanaya wuxuu faqaala wuxuu yidhi kafaaniihim waxaa iga filnaaday allaahu alle tacaalaa sarreeyi alla iga kaafiyey waa quusta marka boqorkii ciidan saddexaad hadduu dhiba wuxuu ogyahay inaa xabadine ka soo noqonay kuwii badda dhinte kuwii biriga baabee mar walbana ereygu adeegsanaya alla iga kaafiyey weeye wax soo noqonayana lama hayo ciidankii wiilkii marka hadduu fursad helo uu boqorkii diin ugu bandhigo ama wax ugu sheego faqaala almeliku faqaala cunugii baa wuxuu ku yidhi lilmeliki boqorkii innaka adugu boqorow lasta ma tihid biqaatilii mid i dilaya wax rajaha ka sugan inaad idishid buu yidhi xataa tafcala ilaa aad samaysid maa waxa aamuruka aan ku faraya bihi maagaba awaamir baan ku siinayaa ilaad awaamirtaydaas ka qaadatid rajaha ka sugan inaad isdishid qaala wuxuu yihi boqorkii wamaa huwa daciifnimadiisa fiiri ilaahi may awalaka rabbun hayri ninkii ku hayay wiil yaroo hadda ka amar qadanaya adeero isiibi sala isi aan kugu dili karo qaala wuxuu yidhi hadda labadooda waxaa amiir ah oo boqora wiilka yaraa awaamir buu bixinayaa boqorkuna dhagtu raaricinaya waa dhegaysanaya bal wuu u hogaansamayaa takhdiidka iyo qorshaha wiilku dejiyey ayuu qaadan qaala wiilkii wuxuu yidhi tajmacu waad aruurinaysaa annaasa dadka fii saciidin goob waaxidin oo keli ah fagaaro bannaan oo waasica dadka isugu keenaysaa wa taslubunii waad idaldalaysaa calaa jidcin geed jirriddiis baadna igu daldalaysaabuu uma khud qaado sahman leeb min kanaanatii gaboygayga ka qaado uma dacdhig assahma leebka fii kabadil lqowsi qaansada dhexdeeda dhig uma qul waxaad dhahdaa bismi illaahi rabbi اlghulaam Ah, bismillaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabahayaa waxaanaan xabadan xabadaan allihii rabbilghulaami wiilka yar rabbigiisa ahaa asagu haddaayta muxuu soo sheega rabbinimou soo sheegtay soo maahayn hadda waxaa loo laqimayaa waxaan barakaysanayaa oo wax ku bilaabayaa wiilkaaya rabbiguu ulahayoo uu sheegsheegi jiray asagii dadkiina xabadi ka maqna uu ilaaha u sheegan jiray oo meeshay wada joogaan uma armini hadana igu soo gambiyo markaas intaadan ganin laakiin ka hor waa hadaada bismi illaahi rabbi lulaam markaa igu rid fa innaka adugu boqor yahow idaa facalta haddaad samaysid daalika arrinkaas qataltanii waad idilaysaa buy halkaa dariiq baad igu dili kartaa asagana anaa kuu sheegay asaga tawxiid iyo diin hadda nin raba ma aha laakiin xilkiisaas wax kasta uu ku badbaadsanayo uu raba fa jamaca wuu ururiyey annaasa dadkii fii saciidin goob waaxidin ee keli ah wa salabahu wiilkiina wuxuu ku daldalay calaa jidcin geeji uma akhada wuxuu qaatay sahman leeb min kanaanatihi gaboygiisa uma <coughs> wadaca wuxuu dhigay asahma leebkiibuu wuxuu dhigay fii kabadi lqaws awaamirtan yaa siiyey boqorku samaynayo wiilka yarkaha siiye qorshihii wiilku ku dhaqmay hal xaba kuma khilaafin waa nin loo taliya hadda uma qaala boqorkii wuxuu yidhi bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabana allihii rabbi lghulaami wiilkan ya rabbiga wuu ahaa uma ramaahu wuu ku gamay fa waqaca sahmu leebkiibaa wuxuu ku dhacay fii sudqihi wiilka dhafoorka ayuu ka qabsaday fa wadaca yadahu gacantiisa ayuu wiilkii dhigay fii sudqihi gacantiisa meeshii nabarku kaga dhacay fa maata waa geeriyooday faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen aamanaa rabba alghulaam aamanaa waxaan rumaynay rabba alghulaami wiilkaa yaree dhintay rabbigii lahaa kaasaan rumaynay balaayaa haysata boqorkii fa utiya waa loo yimid almeliku boqorkii faqiila waxaa lagu yidhi lahu asaga ara'ayta ka waran maa shaygii kuntaad ahayd taxdaru mid ka digtoonaadoo ka cabsada inuu kugu dhaco qad wallaahi ilaahay baan ku dhaaranne nasala waxaa kugu degay bika adiga xadaruka digniinshaha waxaad ka digtoonaan jirtay wallaahi haddaad kugu habsadeen baa haa waxaad doonaysay inaysan dadkaani diin qaadan oo aysan ilaah kala aaminin oo ilaahnimadaada ay sax kuu noqoto wixii aad ka baqayso dhan waa dhaceen wax allaale wixii meesha isugu yimid oo dadweyne oo fagaaraha joogay ilaahay keligiis bay caabudeen oo ku xirmeen oo tawxiidkay wada qabsadeen qad aamana way rumeeyeen annaasu dadkii iimaan bay yeesheen mar hadday dadkii ka leexdeen ilaahnimadiisii iyo boqornimadiisiina meesha ay ku burburtay awood buu markaan adeegsanayaa marka waana waxaa nin kastoo xujo waayo uu wax bido marka lala doodo oo xujooyin iyo daliil loo sheego oo uu qanci waayo waxa uu u horreeyo uu markaa doorbida waxaa weeye inuu yidhaha waan ku xirahayaa waan ku tarxiilahayaa sharcigan kaala noqon aqoonsigan kaala noqon waxa weye akoommada lagaa xirahaya waa tahdiid uun dhaqaale iyo waxyaalo noocaaso adduunyo ku saabsan inay kula yimaadaan fa amara wuxuu faray boqorkii bilukhduudi hoga xaggee lagu qodayaa biafwaahi sikaki wadooyinka afkooda meel ah maxaa laga wadaa wadooyinka afkooda maalan waddadan hadda masaajkeena hormarta sigiiska markay waddadu dhammaato kaleeto meeshay ku dhammaato kole waxaa lagu qorayaa hogweyn xaggan kaleetana tusaaleahaan waxaa laga qodaya hog weyn oo kaleeto in meesha hog keliya laga qodayo keliya ma aha fa khuddat waa la qodayo waa la jeexay hogoggii wa udrima waa la huriyey fiihaa hogogga dhexdeedii anniiraanu dab baa lagu shiday god kasta oo waddada afkeeda meeshay ku dhammaata ka qodan waxaa lagu shiday dab wa qaala wuxuuna yidhi boqorkii wareegtu soo saara man ruuxii lam yarjican ka noqon can diinihi diintiisa fa aqmixuuhu kurida rida fiihaa hoggaa dhexdiisa ku rida aw qaala wuxuu yidhi aw qiila ama waxaa loo odhanayaa lahu ruuxa iqtaxim adugu gal labada shay waa kala culus yihiin in lagu yidhahda dabkaa shidmayo orod gal iyo in lagugu tuuro hadda haddii lagugu tuuray qofaan awood iyo tasaruf lahayn oo laga xoog badan yahi oo la halgaaday baad ahay laakiin dabkii u jeedid oo holcayuu hog meeshaanoo dambaaburada iyo dabka iyo dhuxushu isdhex boodayaan orodoo gal in lagu yidhaahdo oo aad geshid waa shay aad u adag wey dhammaan dadkii fa facaluu way sameeyeen kulligood waxay ku qanceen diin la'aan iyo dabkaas inay dabkaa doortaan xataa ja'at ilaa ay timid imra'atun qof dumar ah wal xaal macahaa la jirankeedana uu yahay sabiyun cunug yaroo lahaa ayada u sugnaaday waa dadkii ilaahay rumeeyey oo mu'miniinta ahaa waa dadkii dooran waayoo diiday annagu diintayada ka noqon mayna yidhaahdeen halka markuu qorsho u bannaani waa inay hoggaa gasho ilmo yarra waa xambaarsantaho waa umul fa taqaasacat way ka istaagtoo ka cabsatay an taqaca inay ku dhacdo fiihaa dabka waxaa laga yaabaa nafteeda inay wiilka ilmaha yarka hay xambaarsantahay u cabsatay fa qaala alghulaamu hulaamkii wuxuu ku yidhi qulaamkii ha u qaadana ninkii raggaayo hawshu kasoo fircantay oo saaxirku waxbaray kaasuu dhimay isagoo dhafoorka lagaga dhuftay xabadba hadda soo mara qulaamkaa la sheegaya waa ilmahay xambaarsanayd fa qaala wuxuu yidhi algulaamu cunuggii yaraa lahaa hooyadiisbuu wuxuu ku yidhi yaa ummaa hooyooy isbirii sabaroo adkayso fa innaki adugu hooyo calalxaqi xaq baad ku dul suganta dabkan adduunyadana jannaa ka dambayn doonta haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa akhrajahu muslimun muslim ayaa xadiidkan wariyey fircoon baa gabar uu dhalay waxaa u shaqayn jirtay oo u shanlayn jirtay gabar shaqaale ah gabadhaa fircoon gurigiisa ku noolla waxay ahaan jirtay gabar mu'minad ah laakiin iimaankeeda qarsata maalin maalmaha ka mida gabadhii fircoon ayadoo u shanlaynaysa baa wax ka dhaceen markaase waxay tihi bismillaahi ilaahay magaciisay qabsata ina fircoon baa waxay tidhi waxaan ku weydiin ilaahayga aad sheegaysid ma aabahayb ah oo aad leedahay bismillaah say tihi maya yuu yahay tiri waxaa weeyaan bay tiri aabbahaa iyo aniga iyo adiga ilaahaygii ina lahaa ilaahaygaas magaciisa weeye waxaan cuskaday markaasay tiri arrinkaa miyaad ku qanacsan tahay inaan aabbahay uu sheego aan idhahda gabadhii ilaah keliya sheegaysaasay tiri u sheeg haddaad doontay fircoon baa la gaarsiiyey gabadhaasu caruur bay lahayd gabar duruufaysan oo guriga fircoon ka shaqaysana way ahaan jirtay caruurteediiiy ayadiiba inta la keenay buu dabka ha lagu guro weliba waxaa cajiiba carruurtiibaa dabka lagu hormariyey carruurteeda iyadoo u jeedda baa dabka lagu gura wuxuu carruurtu hormarinaya markuu arkay markay aragtay ilmaheediioo la gubayo wuxuu rabay inay ka noqoto diinteeda sida tan oo kale martay waa waa ku sabarta xaqii arrinkii bayna qaatay lakiin hal codsi bay la timi waxaan codsanayaabay tiri aniga iyo ilmahayga markaan gubanno lafaha lafahayaga wixii soo haray in hal meelaan al ku wada asturo waa ka aqbalayaabi taas sidii baa gabadhii loo guba nabiyullaahi maxamed hameenkii la dheelmay sala allahu calayhi wasalama samaawaadka markii uu sii mareeyey oo la sii waday caraf iyo udgoon badan oo uu dareemay malaa'igtii la socotuu weydiiyo waa maxay gabadhii noocaas ahayd oo fircoon uu gubay dhididkeedii baa ilaahay wuxuu ka dhigay udgoon iyo caraf fircoonkii ku amartaagleeyoo gubayna ilaahay subxaanahu wa tacaala bakhtigiisa inuu badda dhex dhigo uu yidhaahdo waxaan ka yeelaynaa falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya oo uu qurmo oo uu uro ba ilaahay abaal dhiga <coughs> marka adduunyadan <coughs> ilaahay diintiisa waa inaad ku sabartay dhib kastoo kugu soo gaara xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr dhowr waxyaalood kow karaamaatul awliyaa wax jira inay yihiin sidii kii hore ugu soo marnay weliba wiilkan karaamooyinkiisu aad bay u tiro badnaayeen mar dadka barasta qabuu daaweyn jiro ilaahay u baryi jiray mar kuwa indhoolayaashaahu ilaahay u baryi jiray mar kuwa xanuunada kale qabuu ilaahay u baryi jiray marka karaamooyin badan baa wiilka ka dallaacay mar dadkii la noolaa iyo bay adii iyo dadkii oo dhan baa wada islaamay sababkiisa karaamaatul awliyaa marka waa wax jira laba xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa haddii dagaal lagu jiro iyo xarbi oo xaalad dagaal lagu jiro meelaha beentu ay bannaan tahay ay ka mid tahay culimmaduna waxay u daliishadaan wiilka saaxirkii markuu soo aadaya been buu macallinku yidhi u sheeg oo gurigan kusoo dheh guriga markuu tagana saaxirkan kusoo dheh xaalad dagaal buu marka wiilku ku jiraayo alxarbu qudca tuntii nebigu sheegay weeye sala allahu caleyhi wasalam marka meelahay beentu bannaan tahay ayay ka mid tahaa saddexaad xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa in nafta halaagga laga badbaadiyo ama naftaada ahaan noqoto ana ama naf cid kale ha noqotee in halaagga laga badbaadiyo oo xaggee laga qaada ninkii asigiiba ishalaagiy oo indhuulkii halaagiye oo waxa weeye raahibkii halaagiye oo ciidamadii lagu daray kuwana baddu ku dhameeyey kuwana biriga waa maxay wax la badbaajiye wuxuu badbaadiyey ummaddii o dhan buu badbaadiyo tawxiid iyo iimaan iyo diin u bandhiga waana la waa lagu islaamo waa lagu khayro waa lagu barakoobay marka ummadda in la badbaadiyaa waa muhim xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanaynaa ilaahay wixii uu doono ununba ahaanaya waxaa cajiib ah boqorku wiilkan waxbuu la damco u doontay waxbuu u doortay inuu sixirka u barto ilaahina waxbuu ka damco waxa weyaan la doonay tii ilaahay baa hirgashay subxaana wa tacaala boqorku wuxuu doonay wiilkaanu inuu noqdo saaxir falanfallow ah oo dadka qariba oo qofkii boqorka ka yimaada isdhaafiya oo calaa ka dhiga canan baalkii nacas ka dhiga doqon ah ilaahayna wuxuu ku talagalay inuu noqdo ruux sababkiisa ummadi ay ku badbaado oo shirki iyo gaalnimo kaga badbaado risaalana xambaarsanoo ummadda diinta gaarsiinaya ilaahay tiisibaa hirgasho wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah mashii'ada ilaahay ayaa unbaa horgelaysa waxaa kaloo cajiib kaloo xadiidku ina tusinaya ilaahay markuu waxay culimmadu yidhaahdaan idaa araada allaahu shay-an hayaa lahu asbaaba ilaahay markuu shay doona asbaabtiisu u diyaariya nebiyullaahi muuse guriga fircoon buu ku soo kora ilaahay wuxuu ugu talagalay rasuul inuu noqdo ummadda diinta gaadhsiiya kanina saaxirka gurigiisiibuu ku soo koray asagii buu la nool yaha asagii baa macallin u qabtay ilaahay wuxuu doonay dadkaas meesha ku dhaqanay inuu ninkaani towxiidka gaadhsiiyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa dhici karta dad gaala ah inay dhalaan dad wanaagsan uu ka soo saaro dad xunxun dad akhyaara inuu ka soo saaro xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid oo aan ka faa'iidaysanayno iimaankaagu waqti dheer inaad iimaan sii lahaatid oo muddo dheer iimaan aad sii lahaatid oo kitaabo badan akhrisatid wax daruuriya inaysan ahayn markay noqoto diinta ilahay dadka gaarsiinteeda maxaa laga wadaa wiilkaani markii arrinkaa uu sameeyey dhowr dersina uu ka soo qaatay ninkii raahibka ahaa ilaahayna uu u baryay maanta daabadaas inuu dila haddii ninkan uu xaq yahay raahibka ah isla markiiba diintii dadkiibuu gaarsiiyey indhoolkii isla markiiba tawxiidkiibuu la dhaqaaqa waxaa weeye raahibkii isla markiiba asaguna tawxiidkiibuu la dhaqaaqa kitaabo badan ay akhristeen iyo cimri dheero ay joogeenna meesha laguma sheegin aqoontaadi marka waxaa taqaaneed inaad dadka gaarsiiso aadan kaga bakhiilin waa muhim sax wax kororso wax akhriso kitaabta raaco isdiidi mahayaan laakiin waxaad baratay inaad dadka gaarsiisay adoo ardaya weli ma isdiidayaan sidaa ogeed baa nebigu ohan jiray sal alla alay waslm balliquu canii walow war dadka wax iga gaarsiiya iga xambaara diinta walow hal aayad ba allaha ka dhigay wixii aad taqaano afahansan tahay ummadda u sharax salaadda keliya haddaad garanaysid oo aadan sakada iyo soonka iyo kala garanaynin salaadda aad taqaanid baad mukallaf ku tahay ayadaa dadka barow gaarsiiy xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ilaahay diintiisa naftaada in loo huro inaysan intixaar ahayn iyo midda waciidku ku soo arooray ninkaanu asagaa yidhi halay dilo wuxuuna in la dila ka rabay dadku inay ku islaamaan waana hirgashay qofkii laakiin isu intixaarinhaya oo isu gubaya oo meel isaga soo laalaadinaya noloshuu ciriiri ku noqotay ama dad muslimiina isku qarxinaya kaas waa dulmi ninka heerkanoo kale hawshiisu ay gaarsiintay iyo waxyaalaha la midka ah hawshiisana la xaqiijiyey wax mushkilaa ma leh xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey aan ka qaadanaynaa masale muhiima ah in lagu baraarugo maxay tahay dadka ahlu kufriga aho gaalada ahi say u necb yihiin dadka ahlu islaamka ah qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim nicaybkay idiin qabaan haddaad muslimiintihiin afkooday ka muujiyeen waxaa qalbigooda iyo uurka idinku hayaan baana ka weyn waxay afka ka muujinayaan diimaha la isu soo dhaweeyo dadka ha la mideeyo waxa weeyaan afrika iyo waxaan waxyaalo kale inta la sheesheega ha la mideeyo war gaal waa gaal inaad guulaysatidna ma jecla ha kala daciifsanaadeen hana kala awood bateen laakiin meel kastoo ay joogaan kuwii hore iyo kuwo joogaba dadka islaamkaa may jecla xadiidku wuxuu inoo faa'iideeye ilaahay siduu u xifdiyo owliyadiisa iyo ehelkiisa cadowgiisana uga ilaaliyo mudda ninkaasu meesha joogay wiilkaa yarkaahu waxbarayey ilaahay baa ka xifdiyey wiilkiibaa tawxiidkii qaatay ilaahay baa xifdiyey waxaa tawxiidka qaatay indhoolkii ilaahay baa xifdiyey markii dambena iimaankiibuu ku dilay ayagoo mu'miniin ah xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ilaahay diintiisa dhibka kugu soo gaara inaad ku sabirti wasbir wamaa sabruka ilaa billaah war sabar sabarkaagu ilaahay darti ma wax kala maahan ku sabar diinta alle haddii lagu gubo iyo haddii koronto lagugu dhajiyo iyo haddii lagu cadaadiyo iyo aqoonsiya haddii lagaala noqdo ilaahay diintiisa mar walba ku sabro ku adkayso ha cabsani caaqibada iyo ciribta wanaagsan dadka muminiinta ha iska leh xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoo kale dadka daalimiinta ah wax isbiday ilaahay inuu dareensiiyo dacfigooda iyo taagdarradooda ninkii dhammaadi ku hayay ilaahay aan aniga ahayn miyaa koonkan ka jira baa wiilkii yarkaha qorshe indaw tajiyo wuxuu leeyahy halkaas mar dadka isugu yeer markaasuu dariiqiisa maraya waryaaya kaalaya wiilkii yaraaba halkaan isugu kiin yeerahaya warkiisi buu qaadanaya maxay ku tusinaysaa dacfigiisa iyo abatabardarradiisa baa ilaahay tusiye subxaanahu wa tacaala xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey inay dhici karto mararka qaarkood dadka muwaxidiinta inta la dhibo oo la jir dilo oo la cadaabo oo la cadaadiyo inuu asraar badanoo ay waajib ahayd inuu asturo uu fakiyo oo siro badan sii daayo ma ceebaysna qofkaas waa qof balaayo haysato oo la dilay laakiin waxaa la rabaa sir faki haddaad doontide iimaankaaga ilaasho ku yato iimaankaaga dad waxaa jira xoogaa markii loo diyadamleeya iska cararo diintaba ka cararaba oo yidhahda qunyar socod baan iska ah xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa oo aan ka faa'idaysanaynaa inay dhici karta ninka ardayga ah shiikhiisa inuu ka mustawa sarreeyo intuu cilmiga barto oo wax faa'iidaysto oo wax kororsado inuu shiikhiisi ka fadli barto meel uusan shiikhiisu gaarin u gaaro waa dhici karta sababtoo waxaan waa mawaahib ilaahay uu bixiyo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey aan ka qaadanaynaa muluugtii iyo boqoradii hore inay kamid ahaan jireen dad ilaahnimo sheegta fircoon keliya maahayna way ka badnaayeen wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey oo waxyaalahan ka qaadanaynaa kamid mid ah masaa'il muhim ah oo ay ka mid tahay dadka boqorada ah iyo daalimiinta dhaqan inta badan waxay u leeyihiin inay kaalmaystaan suxarada u fiirsada arrinkaas waa mujarad nin kastoo boqor ah oo aan ilaahay ka baqaynin oo aan diin ilaahay ku dhaqmaynin oo aan towxiid tixgelinaynin balaayooyinkaas iyo faalalowgaasu ka daba laabta markaasaa laga yaabaa inuu yidhahdo wax ii fiiriya waxaa dhici karta inuu faalku u soo saarayo sixirku madaxtinimadaadu halis bay ku jirtaa hebel iyo hebel haddaadan dilin marka waxaa dhici karta inuu yidhaahdo mar haddii ay hebel iyo hebel hadaan dilo madaxtinimadu ii badbaadayso saaxir hebel iyo sheekh hebella ay sheegeen hebel iyo hebel hala soo qabto hala dilo mararka qaarkood waxaa dhici karta in la yidhahdo meydkooda ka tilaabso waa soo dilaynaaye sixirkii baa sidaa sheegay haddii kaleeto adaa baaba'ahay inuu ka tilaabsadaa dhici karta marka dadka daalimiintaho diinta ilaahay ka fog inta badan kuwaanay kaalmaysaan inuu laakiin kaalmaysto dad muwaxidiina iyo culummo aqoon-yahana iyo akhyaaro uu yidhahdo war ila taliya qof khaa'ina laguma yaqaan dadka saaxiriinta ahi waa dad mufsidiin ah sidaa ogeed saxaabadu waa layn jireen cumar ibnu khadaab iyo gabadhiisa xafso iyo ninkii la odhan jiray jundub saxaabo badan bay ka sugantah ku yidhi hadir weliba wareegtu soo saara cumar nin kastoo saaxir ah iyo gabal kastoo saaxiradood ah aragtaan dilay buu odhan jiray walidaalika nin saxaabiyu maalin wuxuu meel soo maray nin boqor ah oo loo ciyaarayo ninkaas marka muxuu haystaa nin saaxir ah meesha jooga wuu isdilahayaa dadka mar buu dilahaya haddana wuu noolaynaya indhasaraacaad buu dadka ku samaynaya wuxuu dili karaa lama arko saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim dadka indhihii laga sixraya markaas waxay moodsiinayaan dadkii inay waxlaynayaan haddana noolaynayaan nin saxaabi ah hawshii arkay oo jundub la yidhaahdo gadaal buu u noqday wuxuu hoos soo gashaday seef maalinkii dambeetu wuxuu u yimid ninkiioo dee meel dadku ay wada fiirsanayo ay leeyihiin subxaana waxbuu dilaa waxna waa nooleeya qofka intuu kow kala siiyo oo isku dhajiyo buu yidhaha muujeedaa inaan nooleeyey saxaabigii intuu u yimid oo seeftii la dhaco kurka u dheereeyey markaasuu wuxuu yidhi in kaana saadiqan falyuxyi nafsahu hadduu yahay nin rur sheegaya hadda anaa dilaye ha isnooleeya asagu ma isnoolayn kara isma noolayn karo oo dadkii hore uu dilayeyba waa noolaynaye maba dilayinba indhasaracaad bay ahayn dadka ku samaynayey marka hadduu run sheegayo dadkii baa marka argagaxo kala yaacay saxaabigii dadkiibu la hadlo wuxuu yidhi lan turaacuu inamaa aradtu saaxira waxba ha degdeginina walaaliyaal ha baqinina ninkaa saaxirkahan rabay inaan dile idinku ammaan baad ku joogtaana meeshiina iska jooga bi kaga siiyey waa la soo qabtay saxaabigii waa la xiray nin xabsigaa haysan jiraa wuxuu la yaaba ninka cibaadadiisa iyo waxa weeyaan khayrkiisa markaas niyahow ilaahay qiyaame ikaa weydiin maaye nin baana ku soo xirtayoo yidhi ninka hala ii xira annaa xabsigaanaan maamul ka aan ku sii daaye meelaad u carartay mataqana markaas ruan aqaana madiinaan u cararaya fasax uu sii daayo u carar marka halkaasuu gala marka way leyn jireen saxaabo iyo suxaro la isma tusi jirin wax daranna weeyaanoo ummadda fasahaadinayo cuquushooda fasahaadinayo dhaqaalahooda fasahaadinayo dad isnibcaabay isjeclaysiinayaan sixir dati dad isjeclaabay isnibcaysiinayaan dad dhaqaalihiisbay ku ciyaarayaan qariib ulxadiid xadiidka waxyaalihiisa qariibka ah lamber one alakmah alladii kan weeye wulidda la dhalay acmaa asagoo indhoola ah lamber labo mafraqu ra'sihi ay wasatuhu madaxa bartankiisa weeyaan saddex dirwatuljabal aclaahu meesha buurta ugu sarraysa weeye afar aljidcu huwa alcuudu waa qoriga oo min acwaadi naqli geedaha timirta ka mid ah kinaanati beytu sihaam sihaamka iyo leebta meelaha ay galaan weeye la geliyo kabadulqowsi wasatuhu bartankiisa weeye khuddat ay shuqat waa la jeexay weeye aqmixuuhu fiiha ay alquuhu ku rida fiihaa dhexdeeda weeye alqurquuru nowcun waa noocoo min asufuni doonyaha ka mid ah asaciidu hunaa halkan waxaa loola jeedaa saciid hiya alardu dhulka albaarisatu ee muqdo dhul bannaan oo muuqdo dadku ay u wada jeedaan oo darima waxaa weeye uuqidda waa la huriya in kafaatay in qalabat way gadoontay taqaacasat ee itawaqafat way istaagto wajabunat way cabsatay alqisatu araabica qisada afraad ayadan ugu dambaysiin doonaa insha allahu tacala ku gabagabayna casharka can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama hazaa waxaa duulay nebiyun nebi oo minal ambiyaa'i ambiyada ilaahay ka tirsan salawaatullaahi ilaahay ammaanyaalihiisa iyo wa salaamuhu nabadgelyadiisu calayhim ambiyada dushooda ha ahaatee nebi ilaahay ambiyadiisa ka midaa duulay talow magaciisu kumuu ahaa magaaladuusa ku duulay magaceed labaduba waa lagu yaqaan axmed baa wariyey iyo abu eh, axmed baa wuxuu wariyey min xadiidi abi hurayra inuu nebigeenu sheegay sala allahu calayhi wasalama ina shamsa lam tuxbas libasharin ilaa liyuushac bni nuun nebigaasi marka yuushac buu ahaa kow magaalada uu dullaanka ku ahaana nebigaa sheegoo layaaliya saara ilaa beyt lmaqdes beytulmaqdes buu dullaan ku ahayo gaala haysatayo oo uu rabay inuu ka soo fujiyo qudus marka nebiguna waa yuushac meeshuu dullaanka ku yahayna waa beytulmaqdes fa qaala nebigaasu wuxuu ku yidhi liqowmihi tolki laa yatbacnii yuusan iraacin rajulun nin mala ka hantay budca mra'atin qof dumara farjigeed budciga waxaa loo yaqaanaayo culummadu u isticmaalaan dhowr macne dhowrkaa macne waxaa ka mid loo yaqaanaa alfarju xubinta taranka waa loo isticmaalaa labaad budciga waxaa loo yaqaanaa altaswiiju guursashadana waa loo isticmaalaa saddexaad waxaa loo isticmaalaa oo macaanida loo yaqaano ka mid ah ee jimaaca saddexda macnoba waa muxtamil xadiidka in loola jeedo marka munaasabadu waxaa weeye laa yatbacnii yuusan iraacin rajulu nin malaka hantay oo mulkiyey budca mra'atin qof dumara farjigeedo waa mehersaday walxaal huwa asaguna yuriiddu uu doonayo an yabniya inuu dhista bihaa ayada waa u mehersan tahay mana u dhisna wuxuu ka fakerayaa marka goormaad aroos geli doontaa dhismuhu mukuu dhammaystirmi doonaa haddii marka kaa jihaad loo diro intuu meel kale ka fakarayaaba dhankiisa ciidanka laga soo gelayaaba gabadhii uu ka soo tegayoo walamaa yabni bihaa walxaa lamaa yabni uusan dhisan bihaa ayada wuu mehersaday inuu dhistuu rabaa mana dhisan ninkaasu raaci maayo walaa axadun qofna yuusan raacin kaasoo banaa dhisay buyuutan guryo walxaal lam yarfacuusan kor u soo qaadin suquufahaa saanqaadkeedii gurigii buu hadda kiciyey dabiqii koowaad iyo waxba u marahayaa weli gurigii lama dadin kaas haddii la yidhahda jihaad aad laba dhex inuu ka soo noqdona waa suurtagal uu halaagsado inuu meesha isgeeyo oo asagiioo fakarsan oo aan maskaxya maan fiican hayn dhibaata ay dhankiisa ka soo gaartana waa suurtagal muslimiinta kaasuna yuusan iraacin ka saddexaad walaa axadun qofna yuusan iraacin ishtaraa iibsaday hanaman ari aw khaalifaatin ama hala rimay ah tuludo geel oo rimay ah walxaal huwa asaguna yantadiru uu sugayo awlaadahaa dhalmadeeda arigiibuu wuxuu sugayaa inuu u dhalo ama geeliibuu sugayaa inuu u dhalo saddexdaa qola midna yaysani raacinbu markuu saddexdaa iska reebay faqazaa wuu duulay yuu kaxaystay dadkii ummaddiisa ka mid ahayd oo aan tilmaamahaas lahayn baa raacay fadanaa wuu u soo dhowaaday min alqaryati magaaladii uu ku soo duulay salaata alcasri aman salaada casar ah ow qariiban ama wax ku dhow min daalika salaaddii casar wax ku dhow wakhtigeedii ayuu ku soo aaday fa qaala wuxuu ku yidhi lishamsi qoraxdii innaki adugu qorax yahay ma'muuratun waa lagu amrayoo amar ilaahay baad ku socotaa aroortii bay soo baxaysaa galabkiina waa dhacaysaa amarka tasiirka hoo ay socota yaa u fududeeya allah amar ilaah bay ku socotaa wa ana anuguna ma'muuru nin la faray baan ahayoo amar baa la isiiyeyoo amarka i saarani waa amru takliif takaaliif baa i saaran duulaan baan ku jiraa allaahumma allahayow ixbis ii xanib haa qorraxdan sii dhacaysa calaynaa dusheenna saan cadowga uga faa'iidaysanno fa xubisat waa loo xanibay xataa fataxa allaahu ilaa ilaahi uu u furay calayhi nebigaa dushiisa oo magaaladii wuu furta nebigii fa jamaca wuu isu keenay alghanaa'ima haniimooyinkii fa jaa'at way timid yacnii wuxuu ula jeedaa annaaru dabkii lita'kulahaa haniimada inay cunto falam tadcam maysan cunin haa haniimadii dabkii dabkii haniimadii la isu keenayo xoolihii muusan cunin fa qaala wuxuu yidhi nebigaasu ummaddiisii inta la hadlay inna fiikum dhexdiinna waxaa ku sugan quluulan khayaano quluulka waxaa loo yaqaanaa waa khayaanada xoolaha gaalada laga soo helay oo haniimadaa la khayaamo marka niman yahow dhexdiinna waxaa ku sugan khayaamo aad geysateenoo xoolihii qaranka oo gaalada laga soo helay ayaad khayaanteen fal tubaayicnii fal yubaayicnii ha ila baayactamo min kulli qabiilatin qabiilo walba xaggeeda rajulu nin fa lasaqat way ku dhegtay yadu rajulin nin gacantiis biyadihi nebiga gacantiisii nabiga ilaahay uu yidhi qabiiladiiba kala sooca qoys hebelow xagga istaaga qoys hebelowna istaaga wuxuu rabaa qolo walbeeta inuu nin u salaamo qolyihii marka nin ayaga ka midu uu wax khayaamay ninkii laga salaamo iyo nebiga gacantiisiibaa isku dhegaya markaasaa la odhanaya ree hebelow idinkay dhexdiinna ku jirtaa khayaanadu iyo nin idinka idinka mid a wax khayaama ama koox idinka mid iska soo saara qabaa'ilada kalena markaasaa la fasaxaya fa wuxuu yidhi fiikum dhexdiinna ay ahaatay alguluulu khayaanadu fal tubaayicnii baycaha ila gasho ha ay gacan qaado qabiilatuka qabiiladaadu fa lasaqat way ku dhegtay yaddu rajulin nin gacantiis aw alaaatin ama saddex nin gacantood biyadihi nebiga gacantiisii fa qaala wuxuu yidhi fiikum dhexdiinnay ahaatay alguluulu saddexdanna nin ka mid ah ama idinkaanaa wada qaaday waxaa weeyaan khayaanada sameeyey fa jaa-uu way yimaadeen bira'sin madax bay la yimaadeen oo mili baqaratin sac la eeg oo min adahabi dahab ah. dahab weynankii ka batoo sac neef saca neef lo-a eeg ayay la yimaadeen xaggebay ku xashaysteen adigaa garanaya fa wadacahaa wuu dhigay fa jaa waxaa timid annaaru dabkii fa way cuntay falam taxilla uma bannaanayn alqhanaa'imu haniimooyinku liaxadin qofoo oo qablanaa naga horreeyey uma axalla allaahu allaa noo banneeyey lanaa annaga alghanaa'ima haniimooyinkii lamaa goortii raaw u arkay dacfanaa taagdarradeenna iyo wa cajzanaa cajzigeenna fa axallaha wuu noo baneeyey lanaa annaga haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiis saxiixa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqay wallahu aclam sal allau calaa nabiyina mxamedin waalih berri baan faaidooyinkiisa sheegi doonaa insha allahu tacala wallahu aclam